بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii jawaahir albukhaari baanu ku jirnaa weli wa fii riwaayatin werin kale qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow innaka adiga amarta waxaad amartay oo aad nafartay alyowma maanta bisadaqati sadaqa inaan la baxno sadaqa ayaad maanta nafartay haddaan dumarkii nahay inaan markaa la baxno wa kaana cindii agtaydana waxaa ahaaday xuliy dahab oo lii ani ii sugnaaday xilliga waxyaabaha dumarku ay markaa isku qurxiyaan faaradtu waxaan doonay an atasaddaqa bihi inaan ka saddaqeeyo fasacama wuxuu sheeganayaa ibnu mascuudin waa ninkeedee annahu asaga wa waladahu iyo weladkiisaba axaqu inay uga xaqnimo badan yihiin man tasaddaqtu bihi waxaan ku saddaqaysta calayhim korkooda inay ayagu owla u yihiin buu ii sheegayaa ibni mascuud asaga iyo ilmihiisa inaan markaa siiyo ka waranba xaaladan ma xaqiiq jirtaa ma arrin ay runtiis tahay yaa faqaala annabiyu nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sadaqa ibnu mascuudin ibni mascuud waa runtii ibni mascuud waa run sheegay sawjuki ninkaaga wa waladuki io ilmahaaga ayaa axaqu ku xaqnimo badan man tasaddaqti bihi waxaad ku saddaqaysata xoolaha calayhim korkooda inaad ayaga dushooda ku sadaqaysataa ka fadli badan intaad bannaanka ku sadaqayn lahayd waayo sadaqada bannaanka lagu bixiyo waa hal ajir midda tolka iyo qaraabada lagu dhex bixiyaana waa laba ajir wa can abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu anna naasan dad oo min alansaari reer ansaar ah sa'aluu waxay weydiisteen rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam fa actaahum nebiguna waa siiyey uma sa'aluu haddana way warsadeen oo waxbay weyddiisteen fa acطaahum wuu siiyey uma sa'aluuh haddana way weyddiiyeen fa acطaahum haddana wuu siiyey xataa nafida ilaa ay dhammaadeen oo ay go'een maa cindahu wixii agtiisa ahaaday fa qaala markaasuu yidhi nebiga maa yakuunu wixii ahaada cindii agtayda oo min khayrin khayr ah waa hanti iyo lacage falam addakhirahu cankum idinka kaydsan maayo waxaan idinka ceshanayoon idinka haysanaya ma aha haddii aanba waxaayo waa idin siinayaa laakiin ogaada waman yastacfif qofkii is-ilaaliya waman yastacfif yucifahu allaahu ilaahay baa ilaalinaya subxaana wa tacaala wuxuu ku ilaalsanaada ayuu ilaahay siinayaa waman yastaqni qofkii isdeeqiyana yugnihi allaahu ilaahay baa deeqaya waman yatasabbar qofkii issabargeliyana sabargeliyana yusbiruhu allaahu ilaahay baa sabargelinaya wamaa uctiya lama siiya axadun axad cataaqan siismo khayran ka khayr badan wa awsacakana waasictinimo badan min asabri sabarka sabarka wax ka waasictinimo iyo khayr badan lama siiyo axadka can cumar bn alkhaaab radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sal allahu calayhi wasalam yuctiinii mid isiiya alcataa'a siismo waxbuu isiin jiray nebi fa aquulu aniguna waxaan oran jiray actihi sii man huwa mid asaga afqaru ilayhi iiga baahi badan xaggiisa minii xaggayga wax waan iska haystaa rasuulkii allow qof iiga baahi badan maad xoolahaan siisi fa qaala rasuulku wuxuu yidhi khudhu qaado fa qaala rasuulku wuxuu yidhi khudhu qaado fatanawalhu qaala qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khudhu qaada cumarow idaa jaa'aka hadduu kuu yimaado idaa jaa'aka haddii uu kuu yimaado min haada almaali maalkan ee kan ah shay-un shay hadduu kaaga yimaado wa anta adigoo hayru mushrifin aadan u hanqaltaagin walaa saa'ilin aadanna weydiisanin fakhudhu qaado wamaa laa wixii aan sidaa ahayn buu dhahay nebiga oo adoo iska fadhiyo aan laguu keenin hanqaltaag iyo weydiisi la'aan uusan kuugu imaaninna falaa tutbichu ha raacraacsiinin nafsaka nafsadaada falaa tutbichu nafsaka naftaada ha dabagelinin oo ha raacraacsiinin buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam amaa wixii kuu yimaada maalgasho ama sadaqayso ama waxaad doonto ku sameey ama hayso laakiin wixii sidaa aan ahayn naftaada ha raacraacsiinin naftaada ha raacraacsiinina iska ilaali wa can abi hurayra radia allaahu canhu wa abi hurayra ilaahay ha ka raadi noqdee <coughs> qaala wuxuu yidhi lian ya'khuda inuu qaato axadukum midkiin xabalahu xarigiisa xarigiisa inuu qaato macnaha waxaa aada loo tilmaamayaa waxaa aada loo tilmaamayaa oo la leeyahay oo macnaha dadka la farayaa waa shaqada shaqada wanaagga ay leedahay sharafta markaa ku jirta iyo qofka cisadiisii karaamadiisa inay ku jirto inuu markaa shaqaysto abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiy sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi lian ya'khuda inuu qaato axadakum midkiin xabalahu xarigiisa ka bacdi yaqduwa uu ka laho oo fayaxtatiba uu soo qoryo guro oo fayabiica uu iiiibiyo qoryihii oo faya'kula uu cuno wayatasaddaqa qaarna uu saddaqaysto ayaa khayrun lahu uga khayr badan min an yas'ala annaasa inuu dadka weydiisto markaa weyddiisto ama ha sii yeeno ama ha u diideenee mar walba waxaa ka khayr badan inuu shaqaysto wa can cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga fii maa saqat alsamaacu wixii ay samadu waraabiso iyo waalcuyuunu iluhu aw kaana ama cafariyan cafariya ah xididku ama xididka wixii ahoo xididka hoos leh ee ka soo cabhaya dhulka biyaha toban meelood meel baa laga qaadayaabaa markaa laga bixinayaa wixii sidaa ah ahaaday oo toban meel ahaaday oo markaa laga rabaa toban meelood muu bixinayaa waa wixii dhulka roobku waraabiyo amase xilibka muug ah ama ila lagu waraabiyo wamaa suqiya wixii lagu waraabiyey binmadxi dhaanna nisfu alcushuri toban niskii baa laga qaadayaa beertani waa beer aan u baahnayn in xoog lagu waraabiyo oon biyaha dili iyo waxyaabo lagu soo dhaaminin cirkaa roob uga yimidoo tiiba ama cuyuun iyo ila u jeexan baa sidii ay ku waraabsantay amase geedku waa xididkamuugo maba u baahnaba in la waraabiyo asagaa biyaha hoos yaalla xididkiisa intuu gaaray ka soo cabay markaa toban meel baa laga bixinayaa tobankii jawaanba hal juuni baa laga bixin laakiin wixii awood lagu waraabiyey oo dhaan lagu waraabiyey oo dibi iyo wax la mid ah biyaha loogu soo dhaamiyey tobankii jawaan mid ka mid ah muskiisa markaa laga bixinayaa wa can abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yu'taa mid lala yimaada bitamri timirta cinda jadaadi innakli timirta goosmadeeda marka la gaaro cinda cinda cinda jadaadi اnakli fayujiiءu haada midkan bitamrihi timirtiisa ayuu la imaanayay wa haada midkan min tamrihi xataa yasiira ilaa ay ahaato cindahu agtiisa kowman goob ama tuur oo min tamrin timir ah fa jacala alxasanu xasan iyo walxusayn xuseen waxay guda galeen radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raadi noqdee yalcabaani inay ku ciyaarayaan bitilka timirtaa ayada ah timirtaa ayada ah ayay ku dheedheelayeen timirtuna waa sakadii mar allaala markay baxdaa beeraha laga sakeeyaa waaatuu xaqahu yowma xasaadihi buu yidhi ilaahay maalinta goysmada xaqeeda ka bixiya mar allaala markay timirihii baxeen baa nebiga sakadii loo keenay kan timir buu keenay kan wuu keenay kan wuu keenay ilaa goob ay noqotay xasan iyo xuseenoo ilmo yar yar ah ayaa intii ku soo gurguurteen bay timirtii ku ciyaarayaan yalcabaani bitilka bidaalika tamri tamartaa ayada ah faakhada wuu qaatay axaduhumaa midkood ama waa xasan ama waa xusayne tamratan timir buu qaatay fa jacalahaa kolkaasuu yeelay fii fiihi afkiisa timirtii ayuu afkiisa geliyey fa nadara ilayhi waa uu eegay xaggiisa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuu fiiriyey fa akhrajahaa wuxuu ka soo bixiyey min fiihi afkiisa fanadara ilayhi rasuulu ullaahi faahrajahaa min fiihi faqaala markaasuu ku yidhi amaa calimta miyaadan ogayn anna aala muxammadin reer muxamed laa ya'kuluuna inaysan cunin sadaqatan sadaqada afkiisuu ka soo bixiye timirtii markaasuu dhahay aalu muxamed ma cunaa macnaha sadaqada wa can abi saciid alqudriy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laysa ma ahaanin fii maa duuna khamsin shan wixii ka hooseeya shan oo awaaqin uu qiyadood halkii uuqiyad waa afartan dirham afartankii dirham oo shan lagu dhuftayna waa laba boqol saan malaynaayo laba boqol wixii ka yar xagga awraaqdii lacagta sadaqatu sadaqa ma aha wax sadaqa ah oo laga rabaa ma jira walayse ma ahaanin fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wixii ka yarna sadaqatu sadaqa korkooda ma aho sadaqa lagama rabo walaysa ma ahaanin fii maa duuna khamsati awsuqin shan uuqiya ee shan usqiyo shan ratirar wixii ka yar sadaqa wax sadaqa ah oo laga rabaa ma jirto sadaqatu wax sadaqa ah oo korkooda ah ma jirto awqiya ee awsaqana macnaha waa lixdan sus baa loola jeedaa sidaa darteed shan uusqiyadood wixii ka yar ma aha wax sadaqo ah macnaha wax sako ah oo korkooda ahaatayna markaa ma jiro sidaa darteed baa waxaa la tilmaamayaa qofka wax sakaynaya inay nisaabyadaa markaa u gaaraan inay markaa nisaabyadan u gaaraan sidaa darteed wixii intaa ka yar sako markaa lagama rabo amaa nisaabku hadduu intaa gaaro markaabay sakadu qofku ku waajibtaa lagana rabaa inuu markaa bixiyo laba shardi waxay tahay waa inuu sanno ka soo wareegtaa xawl iyo waa in ay gaartaa waa inay gaartaa nisaabkii loogu talagalay nisaabkii loogu talagalay haddii uu gaaro sanana ay ka soo wareegto markaa sakadu way waajibaysaa abwaabu sadaqati lfitr sadaqada lagu magacaabay sakaatulfitrigii ama sadaqadii fitriga ayuu abbaab u yahay can ibni cumar radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi farada rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu farad yeelay ama uu waajib yeelay sakaata alfitri sakada la bixiyo soonka daqarsoon iyo dikrisoon iyo sakaatulfitri iyo waxaasoo dhan waa la yidhaahdaayo qof walba magac gooni ah ayuu markaa u yaqaanaa kolley waa bisha ramadaanka ah marka waxyaabaha la bixiyo khaasatan marka ay gebagaba marayso ama maalinta ciidda salaadeeda subax inta aan la gaarin inta aan la gaarin ee salaadda ciidda in markaa la bixiyo taasay markaa tilmaamaysaa xaaladdaasuu markaa la leeyahay marka rasuulka wuxuu farad yeelay sakaatu alfidri in la bixiyo saacan koombo ama saaca masuus oo min tamrin timir ah aw saacan min shaciirin ama saac shaciir ah cala alcabdi addoonka dushiisuu ku waajib yeelay iyo walxur qofka xorka ah waaldakari waalunfa labka iyo dhadigaba waaalsaqiiri waalkabiiri ka yar iyo ka weyn oo min almuslimiin muslimiinta markaa ka mid ah wa amara biha wuxuuna amray zakada an tu'addi in la guto oo la bixiyo qabla khuruuji annaasi intaysan dadka u dareerin ama aysan aadin ila asalaati salaadda xaggeeda waa salaaddii ciidee intaysan dadka salaadda ciidda aadin can abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu caninna qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nukhriju kuwii bixiya fii cahdi rasuuli illaahi rasuulka wakhtigiisa yowma alfitri maalinta yowmulfitriga ah saacan baanu bixinaynay saac oo min tacaamin raashin ah wa kaana tacaamuna acaamkeena iyo raashinkeenna maalintaana ashaciiru shaciir buu ahaa waazabiibu iyo zabiib waalaqatu wa caana boore ama caana fadhiyo burcad ah iyo waatamru timir intaasaanu markaa isticmaali jirnay intaasaan ka bixinaynay oo saac saac iyo koomba koomba ah taasaan markaa ka bixinaynay xilligii rasuulka sala allahu calayhi wasalam can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi farada wuxuu farad yeelay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam sadaqata alfidri sadaqada fidrada ah saacan saac oo min shaciirin shaciir ah ow saacan ama saac oo min tamrin tamar ah ama timir ah cala alsaqiiri waalkabiir ka yar iyo ka weyn waalxuri waalmamluuki midka xorka ah iyo kan addoonkaa labadaba waalxur qofka xorka ah iyo waalmamluuki ka lahantay ee markaa addoonka ahba kitaabu alxaj xajkii ayuu kitaab u yahay wa canhu aydan qaala wuxuu yidhi samictu alnabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya man xaja qofkii u xajiya lilaahi ilaahay dartii falam yarfuf aan rafaf samaynin waa xumaana walaa yafsuqu fisqina uusan ku samayn xajka rajaca wuxuu ka soo noqonayaa ka yowmi waladatu ummuhu maalintii ay hooyadii dhashay oo kale asagoo xajka markaa ka ah asagoo dembi ka ahne dembigiisoo dhan baa markaa la nadiifinayaa baabu wuxuu baab u yahay alkhudbati ayaami mina maalmaha mina khudbadeeda ayaamu mina waa la khudbaynayaa khudbada la akhriyo waaye can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma anna rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam khataba wuxuu u khudbeeyey annaasa dadka yowma alnaxri maalintii gowraca yowmu naxri waa maalinta tobanaad ee bisha xaj xoolahana la qalo fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow ayu yowmin haada maalintan waa maalintee maalintan aanu marayno waa maalintee ayuu nebigu su'aashaa weydiiyey <coughs> saxaabadiisa saxaabadiisa ayuu markaa weydiiyey su-aasha su-aashaasuu rasuulku weydiiyey sal allahu calayhi wasalam waa maalintii tobanaadka ah maanta waa maalintee buu yidhi qaaluu waxay dhaheen yowm yowmu xaraam waa maalin sharaf yoom xaraam ah waayabay dhaheen qaala wuxuu yidhi fa ayu baladin haadaa beledkaanna waa beledkee beledkaanna waa beledkee ayay markaa ayuu yidhi nebiga riwaayadaha qaar baa waxay tilmaamayaan markuu rasuulku weydiiyo inay yidhaahdaan ilaahay iyo rasuulkiisaa cilmi badan nebigana uu aamuso ilaa loo maleeyo magaceeda magacaan ahayn inuu ku magac dhabi doono markaana uu u jawaabo fa ayu baladin haada beledkani waa beledkee qaaduu waxay dhaheen bal haa waxay dhaheen beledkani beledun xaraamu waa beled xurma leh waa beled sharaf leh qaala wuxuu yidhi fa ayu shahrin haadaa bishaanna waa bishee qaaluu waxay dhaheen shahrun xaraamun waa bil xurma leh qaala rasuulku wuxuu yidhi fa inna dimaa'akum dhiigagiina wa amwaalakum maalalkiina wa acraadakum sharaftiina calaykum dushiina xaraamun xaraam bay ka tahay dushiinna xurmo ayay ku leeyihiin ka xurmati yowmikum haada maalintiinan ee tan ah xurmada ay leedahay oo kale fii baladikum beledkiinaan haada ee kana xurmada uu leeyahay oo kale fii shahrikum haada bishiinaan ee tan ah xurmada ay leedahay oo kale fa acaadaha waa ku soo celceliyey rasuulka miraaran dhowr jeer uma ka bacdi rafaca kor wuxuu u qaaday ra'sahu madaxiisa faqaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow hal balaqtu ma soo gaarsiiyey allaahumma hal balaqtu qaal ibni cabbaas wuxuu dhahay radia allaahu canhumaa fawalladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee innahaa ayadu la wasiyatuhu dardaarankiisay ahayd dardaarankiibuu ahaa ilaa ummatihi ummaddiisa uu u dardaarmo falyuballiq ha gaarsiiya buu yidhi nebiga ashaahidu midka goobjoogga ah ee maanta ila fadhiya alghaa'iba midka maqan laa tarjicuu ha u laabanina bacdii gadaashay kufaaran gaalnimo ani gadaashay gaalnimo ha u noqonina oo yadribu uu garaaco bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin qaaraha kale qoorta uu ka tumo qaarihiin qaarka kale uu markaa garaaco fa badan oo badan muballiqin mid la gaarsiiyey awcaa ka xifdin badan nin saamicin mid maqlay mid hadda meesha fadhiyo iga maqlayaa laga yaabaa in laga xifdin bato oo naka awci iyo weelayn iyo xifdin bato mid saamicoo markaa iga maqlo hadda fadhiya in laga xifdi bato oo mid la gaarsiiyo xifdi bato can cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhumaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anaakha wuxuu tujiyey ama uu fadhiisiiyey bilbaxaa batxa meesha lagu magacaabo hashiisa ayuu badxaa ama meel bannaan ahoo bidilxulayfata ayuu fadiisiiyey sallaa biha wuu ku tukaday wa kaana cabdullaahi bnu cumarna wuxuu ahaa radia allaahu canhuma yafcalu dalika arrintaa mid sameeya cabdullaahi bnu cumar waa ninka ugu badan ku dayashada rasuulka sal alla calah wasalam waxa uu nebigu sameeyey iyo meesha uu degay iyo meesha uu seexday iyo meesha uu ku tukaday mar walbuu u qasdi jiray nin noocaasuu ahaa wa canhu waa isla asagee radia allaahu canhu anna talbiyata rasuuliillaahi rasuulka alla labbeegsigiisu waxay ahayd labbayk allaahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk ina alxamda waalnicmata laka waalmulk laa shariika laka saasuu u talbiyeysan jiray oo macnaheedu ay tahay labbayk allaahumma labbayk ku cajiibay ilaahay labayk baan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay laa shariika laka wax shirki ah kuuma sugnaanin labayka laa shariika laka labayk ina alxamda mahad wa nicmata nimco laka adigay kuu sugnaatii waalmulk mulkiba laa shariika laka wax shirki ah oo kuu sugnaaday ma laha can cabdullaahi bni abi awfa qaala wuxuu yidhi ictamara wuu cumraystay <clears throat> rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam baa cimro qaatay fataafa wuxuu tawaafay bilbeyti xaramka wa sallaa wuxuu ku tukaday khalfa almaqaami maqaamu ibraahim gadaashiisa rakcatayn laba rakcadood wa macahu man waxaa micigiisa ahaa man oo yasturuhu min annaasi dadka ka astura faqaala lahu rajul ninbaa wuxuu ku yidhi ninbaa wuxuu ku yidhi adakhala rasuulu ullah rasuulkii ilaahay ma galay sala allahu calayh wasalam alkacbata kacbada qaala wuxuu yidhi laa maya mausan gelin can ibni cumar radia allahu canhuma annahu sa'alah wuxuu weydiiyey rajulu nin can istilaami alxajari xajru aswadka istilaamkiisa taabashada xajlu aswadka la taabto faqaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi rasuulkii allaan arkay sala allahu calayhi wasalam yastalimuhu istilaamahayoo taabanaya wa haddana shuminahaya nebigoo istilaamayo taabanayo salaamayo shuminayaan arkay buu yidhi wa canhu wa ibnu cumar radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam kaana kaana wuxuu ahaa rasuuluullahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama idaa taafa marka uu tawaafayo altawaafa alwala tawaafka koowaad tawaafka koowaad ee kacbada khabba wuu rucleyn jiray rasuulka khab mid rucleeyuu ahaa ruclaha iyo khabdiga waa orod yaroo fiyaato ahoon aad u weyneyn alaaan saddex jeer wamashaa arbaca afarna wuu socon jiray wa kaana yasca wuxuu ahaa mid ku carara oo ku socda badna sayli saylka waadiga badnigiisa idaa taafa markuu tawaafayo bayna asafa waalmarwa safa iyo marwa marka la gaarana meesha saylka ah ee hoosee waadiga ah wuu carari jiray meeshana inta kale tartiib buu u soconayay wa can ummi alfadl wa can ummi alfadl ummulfadli waxaa laga wariyey wa can ummi fudayl radia allaahu canhuma qaalad waxay tiri shakka annaas dadkiibaa waxay sheegteen yowma carafata maalintii carafo waxay ka sheegteen fii sawmin soonkii soonkii bay u sheegteen annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam fa bacata ila alnebiy nebigana wuxuu u diray fa bacadtu waxaan u dirayba umu fudayl baa dhahaysaa min ila alnebiy bisharaabin cabitaan fa sharibahu waa uu cabay cabitaan baan u diray nebiga wuuna cabay macnaha wuu iska furay waaye dadkiibaa maalintii carafo soonaa jumcii ku soo aad waxay ku soo aaday ee mtaqaanaa macnaha maalintii carafo waa maalinta la soomo dad baa soomay markaasuu rasuulku waxay u sheegteen dhibka ilaa dhib kale meesha gahay oo meeshuu jihaad bay markaa u dhigan tahay mashaqo adag baa jirtaa soonkii markay ku dhibtoodeen buu nebiga iska furay ayaguna markaa way fureen waay wacan cali amase waxaa suuragala in loola jeedo dadka maalinta carafa way shakiyeen soon nebigu inuu sooman yahay iyo in kale shaka nnaas dadkiiba waxay ka shakiyeen yowma carafata fii sawmi nnebiy nebiga soonkiisa ma sooman yahay ma samaya macnu waa sidaa taasaa markaa shaki ka galay si loo shaki baxo gabar cajiib badan bay ahayde sharaab bay nebigu dhiigtay hadduu yidhaahda maya ani waa soomanahayna waxaa la ogaanayaa inuu sooman yahay kadib nebigu wuu cabay sala allahu calayh wasalam waxay ogaadeen inuusan soomayn marka qof carafo taagan ma soomaayo wa can cali radi allaahu canhu qaal amaranii rasuulu ullaahi rasuulkii allah i amray an atasadaqa inaan sadaqeeyo bijilaali lbadani budni dheh geela raradiisa allatii naxartu aan qalay iyo wa bijuluudiha maqaarkoodaba wax allaala waxa dul saaran ee rara ah maqaarka lafaha lugaha kulli waa la sadaqaynaya kulli waa la sadaqaynayaha kulli waa la sadaqaynayaa kulli waa la sadaqaynayaa oo xoolaha hadyi ee udxiyada ah ama hadyigee markaa la qalo xataa ninka kawaanle ee jazaarkee gowracaya ujro looma siin karo ujradiisa gooni baa loo siinaa hilibs waa lagu sadaqaysan karaa laakiin madaxaan iyo maqaar ka qaado waa ujradii aad ku qashay ma jirto dhammaan inaan sadaqeeyo boqol geel buu rasuulku qalay maalinta lixdan iyo saddex gacantiisuu ku gowracay inta soo hartayna cali buu u wakiishay wa can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuula allah rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi alcumratu ila alcumrati cumro ilaa cumro kale lagu gaaro kafaaratun limaa baynahumaa inta u dhaxaysa waa laysugu asturaa waalxaju almabruur xajka lagu baarinimo falana laysa lahu jasaa'un abaalgud ma laha ila aljannatu janno maahan ahan janno uunbaa loogu abaalgudayaa oo abaalgud kale uu leeyahay ma jiro xajka fadliga iyo wanaaggaasuu leeyahay cimradana saasoo kale ilaahi subxaana watacaalana inuuna wada waafajiyo towfiiqda iyo xasanaadkaanu ka rajaynaynaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah watacaala aclam